dhacday gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumi habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen waacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo axad ay sii bixayso isniin ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha labaad sannadda labada qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamadii dhowaan laga keenay dalka elitiriya iyo ciidamo deegaan ah oo dagaal khasaare geystay uu ku dhex maray deegaano hoostaga ah degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxaa sidoo kale caawa barnaamijkeena ku maqli doontaan wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay maanta la wareegeen saldhig al-shabaab ay ku lahaayeen degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa sidoo kaleeto aad caawa barnaamijkeena ku maqli doontaan maxay tahay caqabadda keentay in ay soo rogaal celiyaan xubnaha ka tirsan al-shabaab weerarada joogtadana ay uga dhigaan saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin aagaga hore iyo deegaanadii ay kala wareegeen al-shabaab waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena sidoo kale waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool toddobaad ayaa u buuxsamay dagaalka ka socda ee u dhexeeya jabhadda dadka deegaanka ah iyo ciidamada maamulka somalilan baaqiyada xabad joojinta ayaa noqday kuwo aan soo dhaafin afka baarkiisa waxaan idiin soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee caawa magaalada laascaanood iyadoo maanta oo ay ahayd maalintii toddobaad uu dagaal sidoo kale ka dhaca halkaas qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaan barnaamijkeena inu ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal xubintii kala man sidoo kale qayb ka ah gabagabadana waxaad ku maqli doontaan bidigay bidixi ma maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa soo saarista tebintu barnaamijka inta hawada ku jiro waa anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa shariif cabdulle maxamed sheekey waa mar kale iyo xog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo halawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay ciidamadii dhowaan laga keenay eliteria iyo ciidamo deegaanka ah ayaa waxa uu dagaal ku dhex maray degmada raagaceelle halkaasina waxaa ka dhashay khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac ciidamada dadka deegaanka ah iyo ciidamada eliteria ayaa dagaalkooda waxa uu sabab u ahaa amaba sabab u noqday sida la sheegay mid kamid a ah askarta deegaanka oo hubaysan dhar shacabana wata in ay askarta laga keenay eliteria oo socdaal ku marayay halkaasi kuwaasi uu usii jeeday gobolada dhexe ee dalka si ay dagaalada uga qeyb qaataan waxa ay askarigan ay dil ugu geysteen halkaasi kadib eh, dilkaas loo geystay ninka ka tirsanaa ciidamada dadka deegaanka ah ayaa waxaa ka dhashay in eh, shaqaaqo xoogan uu dhaliyo iyadoo ciidamadii deegaanka ay gurmad ahaan u yimaadeen sidaasina ciidamadii kale ee elitarian amaba elitari laga keena aan yihahda ee soomaalida aha ee lagu dhaawaco toddoba ka mid ah mid ka midana looga dilo khasaaraha ayaa intaasi lagu sheegay iyadoo ciidamadii ay hore uga socdaaleen halkaasi oo ay xalay ku hoydeen fariisinna ay dhigteen sida ay sheegeen ilo deegaanka ah oo inoo xaqiijiyey ciidamada ayaa mark markii horeba ka baxay magaalada muqdisho si ay u gaaraan gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan xadka gobolka shabeelada dhexe iyo galgaduud ay wadaagaan si ay halkaasi uga qeyb qaataan dagaalada ka socdo balse iyadoo xalay socdaal ku ahaa degmada raagaceele ayaa waxa ay halkaasi dhigteen fariisin si ay ah, ugu hoydaan ugana ambaqaadaan socdaalkooda saaka balse shaqaaqadan oo dhacday ayaa waxaa xaliyey kadib saraakiisha ciidamada oo kala dhex galay labada dhinac oo dagaal qaraar oo muddo kooban socday uu dhex maray markana waxaa inta badan deegaanadii laga qabsaday al-shabaab weeraro rugaal celisa ku soo qaadaan ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan iyadoo fariisimaha ciidamada ay ku leeyihiin dhowr goor lasoo weeraray deegaanadii dhowaan laga qabsaday iyo degmooyinkii xubnaha ka tirsan al-shabaab gaar ahaan deegaanada gobolada mudug iyo galgaduud iyo weliba sidoo kale hirshabeelle deegaana ka mid ah oo dhowr goor ee al-shabaab ay soo weereen saraakiil ciidanna ay ku dileen inta badan weeraradaas ay soo qaadaan al-shabaab waxaa ku dhinta saraakiil iyo sidoo kale askar ciidamada dowladda ka tirsan sidoo kale waxa ay sheegtaan al-shabaab dhowr goor oo horena ay sheegteen inay ku qaateen hub iyo saanad ciidan howlgalladaas ay fuliyeen ee ay kusoo qaadeen weerarada fariisimaha dowladda ay ku leedahay gobolada dalka deegaano badan oo ka mid a sidoo kale gobolka shabeellada hoose maalin ka hor waxaa ka dhacay weerar ay kusoo qaadeen sabiib iyo caanoole xubna ka tirsan al-shabaab sidaanoo kale askar ka tirsan dowladda ayaa ku dhimatay kooxdii weerarka soo qaadana xubno ayaa looga dilay iyagana haddaba waxaa kordhiyey weeraradaas iyo sidoo kale waxaa joojiyey howlgalkii ka socday gobolada dalka oo si xowli ah u bilowday ayaan wax ka weydiiyey falaqeye cabdiraxmaan cabdiqaadir saalixi oo ah falaqeye arrimaha siyaasadda iyo ammaanka ka faalooda waa mahadsan tahay eh, adiga iyo baxda kulmiyaba waa idin mahad intaa kadib howlgalladii maalmihii ugu dambeeyey ka soconayey gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan ha u badnaato deegaanada eh, galmudug iyo hirshabeelle Eh, run ahaanti waxaa laga dareemayaa gaabis aada u fara badan howlgallada xoogga ay ku socdeen iyo deegaanadii baaxadda lahaa ee ciidanka dowladdu ay sii jarayeen waxaa muuqanayso maalmihii ugu dambeeyey inaysan wax howlgallo ah aysan jirin howlgalladaasina in uu gaabis ku yimaadana runtii waxaan isleeyahay waa dabacsanaan ka timid xagga wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed oo ah iyaga kuwii laga doonayay in ay maxay ahayto xooga saaraan in ay dardargeliyaan howlgalada runtii waxaan dhihi karnaa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya in howlgaladaasi gaabis ku yimaado runtii waa wax xaggooda ka socdo oo laba xaala un mid dabcan mana muuqanayso in deegaanadii la qabtay ay ka jirto xasilin iyo in maxay ahayd saldhigyadii booliiska iyo la hirgelinayo kama haddama laga soo sheegaayo in gaabis si guud ku yimaadana runtii waa culays xagga taliska ciidanka xogga dalka soomaaliyeed iyo gaashaandhigga xaggoodanuu ka yimid arrinkaas marka laga soo tago joogsiga howlgallada waxaa jira rogaal celin ay sameynayaan xubnihii al-shabaabka ahaa ee laga saaray deegaanada la qabsaday ilaa iyo dhowr goor ay soo weerareen fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanadii la qabsaday iyo kuwo hore ay u sugnaayeenba ciidamada dowladda maxaa keenay la dhihi karaa inay kordhaan weerarada ay soo qaadaan xubnaha ka tirsan al-shabaab dabcan sidaba waa weerar iyo weerar celis ragga waxa ay markii hore ahaayeen rag weerbalkii weerar lagu yahay oo fariisimahooda loogu tagaayo oo maxay ahayd oo lagu daba jiro oo howlgaladii dhanka dhulka iyo dhanka cerkaba socdeen laakiin hadda waxay heleen nafis ko waxay heleen in ay horjoogayaashoodii ama hogaamiyeyaashoodii ay kala baxaan goobaha khatarta ka jirto oo ay deegaano nabdoon geeyaan labo in ay dib isu abaabulaan oo maxay aheeto ay sameeyaan weeraro ku dhufoka dhaqaaqa maadaama iyagu nafis heleen oo aysan maxay aheeto weerar badan ku soconin in deegaanadii laga saaray ay si gaadmo gaadmo ah ay ku weeraraan ayaa ka dhalatay waxayaabahaasna waxaa keenaya waxaweye eh, gaabiskan oo dowladda ayaa waxa afdib fursad uu siinayaa in kooxdu ay isa soo abaabusho waxa uu fursad siinayaa inay xitaa ay damacdo in mar kale deegaanadoodii deegaanadii laga qabsaday in ay mar kale hantiyaan inay isku dayaan sida maxay ahato in dadkii deegaanka ay waxyeelo geersiiyaan way dhacdaa sida gobolka hiiraan oo kaleeto dadkii bariga deganaa xoolihii maxay ahato xoolo dhaqatada ahaa ay xoolihii ka dhibaa aadanayaan beeralaydii ay ku amreen in beerahooda aysan goosan karin oo qofkii la arka mid la afduurtay iyo mid meesha lagu dilay ay ka dhigeen dowladdu marka waxaa looga baahnaa maadaama barigaas oo kale oo hiiraan sidaas ama shabeellada dhexe barigooda xoogga ay saartay dadka reer maxay ahayd tobabari ma nabadgeli karaan inta ay nimanku ay joogaan giddiga kale ee qoraxsanka marka galbeedka inay dowladdu xooga saarto sidii howlgallo qorshaysan dowladdu sideedana waxaa laga rabaa inaysan howlgalladeedu aysan noqonin howlgallo oo ku yimaada firaaq oo ku yimaada haddii mar howlgallada firaaq ay ku yimaadaan kullamaa oo waxa weeye soo kabasho ay sameeyaan kooxdu marka waxaa muuqanayso firaaq dowladdu ay samaynayso oo dhanka howlgallada ah waxyaabahaas oo waxa ay muujinaysaa taliska xoogga iyo wasaaradda gaashaandhigga inaanay lahayn inta uu howlgallada meel ay ka socdaan qorshayaal iyo jadwallo degsan ay ku doonayaan in deegaano kale ay ku gacan saaraan inaysan taliska xoogga wasaaradda gaashaandhigu uusan qorshayaashaasi u dirsaneen lianna waxaa laga dareemi karaa sida habacsanaanta leh ee ku timid howlgalladii iyo kooxdu sida ay mar kale isugu dayaysa inay koros u soo qaado ciidamada dowladda marka ay qabsadaan deegaano fariisimana ay samaystaan weeraro gaadmaha ay ku soo qaadaa kooxda waxaana ay halkaasi ay ugu geysataa jab xoogan iyadoo dad saraakiil ay ku dhinteen goobo ama xarumo ay fariisin ay ku lahaayeen ciidamada dowladda maxay tahay caqabada hortaagan in ciidamadu ay difaacyadu badiyaan ay feejignaantana xoojiyaan dabcan waxa weeye kooxda markii military ahaan culays badan la saaray ma awoodi karaan in ay deegaano ay qabsadaan laakiin waxa ay sameynayaan waxaa la yidhahdaa xarbul istiqdaac wax la yidhaahdo maxay ahayto dagaal la yiraahdo maxay ahayto xeretaraar la yiraahdo ayay samaynayaan in ay xerooyinka maxay ahayto ay gudaha u galaan maxay ahayto ay askartii ay laayaan marka zaanadii meesha taalay ay hore u qaataan maadaama horey ay culays badan qabeen saanada meeshay kasoo geli lahayd iyo halkii ay daawooyin ka heli lahaayeen iyo maadaama culays ay ka qabeen maxay ahaeto weerarkaas oo maxay ahaeto xeritaraarka ah ayaa maxay aheeto ay samaynayaan weerarkaas oo xiritiraalka ah oo xarbulistidaacah ah danta ay ka leeyihiin wax kale ma aha inay meel qabsadaan maaha waa kow inay saraakiisha meesha joogta ay naafeeyaan oo si gaadmaa ay u galaan labo in ay helaan hub iyo zaanad iyo daawooyin kale oo ay ilaa iyo xad eriyadaasi ay muddo ku joogi karaan oo waatay dhacday oo maxay ahaato hilowlgaabay ka dhacday oo waxay ka dhacday galcaday ka dhacday maxay ahaato waxay ka dhacday xawaadley dhammaan howlgalladaasi ama weeraradaasi ay soo qaadeen waxa ay ku sameeyeen xeritaraar xeraday gudaha u galeen maxay ahato wixii zaanad markaa meesha yaalay qaateen wayna ka baxeen deegaanka marka waxyaabahaasoo dhan ayaa kalifaya ama ay danaynayaan kooxdu inay sameeyaan xooga dalka soomaaliyed inuu qorshayaal in dowlada taliska dalka soomaaliyed asaa laga doonaya marka inuu ka samaysto maxaa la yidhaahdo qorshayaal cadcad oo magaranaysaah laga lagu xakameynayo maxay ahato howlgalada nimanka ay soo qaadayaan dowladuna waa inay yeelataa intelligency ama wardoon oo gudaha kooxda ah ama hareeraha meelaha ay deegaanada ay qabsadaan sar baabiskeeda ama daafaheeda waa inay ku yeelataa dad xogdoon ah oo kooxdu halka ay soo marayso iyo qorshayaashooda iyo meesha lagu arkay oo soo gudbiyo waxyaabaha daba waxa weeye ciidanka in meel isaga habsanayaan meesha ay degaanna inta ay degan yihiin aysan helaynin macluumaadka dhanka kale oo aysan ogaanaynin halka ay usoo joogaan maxay aheeto matalan markii kooxdu ay subaxii oo kale ay doonayaan inay meel ku foofaan ama ay galaan waxa ay ku khasban yihiin ilaa maalinka subaxaasi casarka ka horeeya ilaa maqribka ka horeeya in tuulooyinka hareerahaas ka dhandhow ay soo kala marka dowladdu waxaa laga rabaa marka inay xogo ka hesho deegaanada ay qabsato daafaheeda inay xogo ka hesho kooxda dhexdeeda macluumo ka hesho markaa ayay ugu hortegi kartaa weerarada ay soo qorsheynayaan laakiin ciidanka dowladda barmoog ah ayaa xilli oo dambe oo hurdadu aad u macaan lasoo galayaa waxaana dhacaysa marka in meeshaa lagu dhibaateeyo runtii taasna waa wax ayaan dara ah oo taliska xoogga dalka soomaaliya wax qorshaaan ugu dirsanayn ciidanka xoogga dalka soomaaliya lagu caajisgelinayo wey macnaha waayahay deegaanada qaar ay ciidamada dowladda qabsadeen dib ay uga soo baxeen caqabadaas maxay tahay oo lays dhihi karaa waxaasi waxaasaa keenay inay ciidamadu ay dib usoo gurtaan runtii wax qorshayaal military ah waa halkeedii laakiin dowladda soomaaliya ciidanka xooga dal somaaliyeed waxaa laga doonayaa shacabka soomaaliyeed ee garabkooda taagan ee dagaalka ku taageeraya si hubantiina la inay siiyaan shacabka soomaaliyeed hubanti la-aan ayay dareemayaan dowladda soomaaliya waxyaabaha ay dadka deegaanka ay u taageeri la-yihiin waxaa kamid ah hubanti la-aan iyo cabsi ay ka qabaan dowladda oo taa hadda sheegaysa oo kale deegaan inay dowladdu qabsato deegaankii ay qabsato shacabkii joogay ee dowladda la shaqayn lahaa iyada oo aan la tashanin oo aan u turin dadka ay u tagtay ee taageeray dhibaatada hadhow kale nimanka kasoo gaari karta ayay dib ugu soo laabanayaan deegaankii dadkii shayidka ahaa ee shacabka ahaa ee deegaanka ku sugnayn nimankaasaa dhibaateynaya marka dowladda soomaaliya waa runtii fashil ayay ku tahay inta deegaan ay tagto haddana dib ugu soo laabato runtii waxa ay muujinaysaa tabardarooyinkii hore oo aan lislahaa ciidanka dowladdu way kasoo kabanayaan ma ahan dowladdu in inta meel tagto dadkii iyo shabaabkii ay istusto colaad dhex dhigto haddana dib ay usoo laabato waxa weeye waxa ay waa wax aan ka digayno waxa ay dhibaato ku tahay shacabka soomaaliyeed ayay dhibaato ku tahay way haysee marka cabdiraxmaan lagu xallin karaa in ciidamadu ay degmo qabsadaan ama deegaan dibna ay uga soo baxaan howlgaladusa eh, maxaa laga filan karaa toddobaadyada soo aadan qorshaha u degsan marka laga soo tago wasaaradda gaashaandhigga maxaa la gudboon inay samayso runtii eh, talisku xoog waxaa laga doonaa marka hore eh, ciidanka maxay ahayto meesha uu degayo inta aanan la gelin magaalada ama tuulada ama degmada inta aanan la gelin taliska xooga dalka somaliyed waxaa loogu baahan yahay horta waa inuu stracturally ahaan sawir uu ka haysto ciidankaas halka uu ka degayo den maxay ahato magaaladaas inta laga koonaha laga difaaci karo meelaha ay sahlan tahay inay in daraaso ay ku sameeyaan marka hore maxay ahato taliska xooga inuu daraaso ku sameeyo deegaanka uu tegayo oo u socdo waxa maxay ahato uu kala kulmi karo iyo qorshayaasha ay ka degsanayaan haddii ay dhacdo in iyagoo macluumaad saas u haayo oo jihada deegaankaas ay dhacdo ay dhici karta inay kooxda kasoo galaan macluumadeeda say ku heli karaan raadinaya waa inay meelqabsadaan sidaana ay buruusimaha ay ku dhigtaan laakiin in deegaan la taga laga soo laabtay dabcan waa arbushaad iyo waxaa sameeyo maxay ahato ma garanaysaa qof aan naf lahayn oo awood badan aanan maxay ahato lahayn ayaa arrinkaa asiga ah ayaa samaynaya marka dowladda soomaaliya ma laga doonayo marka sidaa inay waxyeesho waxaa laga doonaya marka inay qorshayaal cad ay kala timaado meelaha ay qabsanayso waxaa soo haray waxyaabaha laga rajayn karo howlgalada runtii maxay ahato howlgalladu waaba qaboobenba sida u muuqdaan haddii wasaaradda gaashaandhigi iyo talisku isbedel aysan sameynin howlgalladu sidaanay usii qaboba kooxda fursada helaysaa dibbay isu yaqleelaysaa farxadkii gaaray baa isku imaanayo wixii badbaaday oo ayrias ka badbaaday baa isku tagayo dibbay isku abaabulayaan waxay noqonayaan dad strong ah oo xoog lahay noqonayaan waxaa fududaanaysa inay degmo qabsadaan marka waxaa hadhow kala sahlanaan doonto halkii laga bilaabay maxay ahayd oo ahayd in ciidankii ay kusoo kusoo laabtaan oo deegaanadii kaleo o dhanna ay la wareegaan marka taa waa inay dowladda wasaaradda gaashaandhigga qorshe buuxa ay ka yeelataa marka cabdiraxmaan cabduqaadir saalixi uu ahaa falaqeeye arrimaha amniga iyo siyaasadda oo aan isla eegaynay weerarada rogaal celiska ay al-shabaab kusoo qaadaan fariisimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanada laga qabsado al-shabaab iyo degmooyinka meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaad tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaan tii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha xalidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxirayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto maya wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku khasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan ansixiliyo godob godob dhashiyo kala wada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku waa hagaag saaxiibayaal markana magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool toddobaad ayaa u buuxsamay dagaalada ka socdo waxaana maanta oo ay ku beegneed maalintii toddobaad mar kale ka dhacay dagaal iyadoo ciidamada deegaanka iyo kuwa somalilan ay halkaasi weli isku hor fadhiyaan dagaaladana ay ka socdaan baaqyada nabadeed ee loo soo jeedinayo dhinacyada isku diriraya halkaasina waa kuwo aan waxba laga qabanayn oo marba marka ka dambeyso ay sii socdaan somalilan baaqiyo ayaa ka soo baxay oo xabad joojin ah dadka waxay ugu baaqday in ay isdejiyaan xaaladda in wadahadal ay ku dhammaynaysa ayay sheegtay balse arrinkaasi waxba kama aysan soo naasacdaan mid ka mid a ah dadka ku sugan magaalada laascaanood ayaan wax ka weydiiyey xaalka magaalada laascaanood oo weli ay dadkii ka maqan yihiin oo ay ka wada barakaceen inkastoo dad yar ay ku harsan yihiin gudaha magaalada oo hubka habawga ah ay ugu tegayaan magaalada xaafado ka mid a ah. walaal saaka xabaddu xilligii hore bay bilaabatay lixdii ilaa meelaha shantii bay bilaabatay xabaddu sidii caadada ahayd waa la isku riday labadii ciidan marka hore soo fadhiyay daafaca ku isu dhawaa isku riday xabadda sii socotay ee laisku guri ciidamada somalilan ee aagga ku jira sidii caadada ahayd magaalada madaafiic bay kusoo garaaceen qoriga boqol iyo shan iyo iyo hoobiya kusoo garaaceen markaa guryo badan bay ku dhaceen dad maantaana waa ku dhaawac badanna waa jiraa dhimashana way jirtaa ora waa gartay imisay gaarayaan dadka ay waxyeeleeyeen hubkaas la adeegsaday inta la og yahay Eh, walaal eh, magaalada inteeda badan waa laga baxay se guryaha eh, badankooda way marnaayeen ilaahay markiis laakiin guri lagu jiray buu ku dhacay oo dad maataa ay ku jireen marka dhimasho hal qof oo dhimashaha lasoo sheegaya dhaawac fara badan waa lasoo sheegaya labaatan boqof gaarhaya dadka way jiraan dadka ummad fucuka kor dhacay yay ma dad isku qoysaha amase haa ah, dad family oo guri wada deganaa walaal oo maataay guri ku noolaa maxaa gaara marka walaal marficuu dushu kaga dhacay markaa dadko intoodi badnaydna way dhaawacmeen oo dhaawac isbitaalka loo qaaday hal qofna dhimasho ahay u dhintay oo familka kamid a ah? haa ah, familka kamid a asaaro kale oo laga soo warinayo magaalada daafaheeda oo hubyaashaas iyo hubkaas culus ee la isku adeegsaday ay gaarsiiyeen dad shacaba ma jiraa may walaal dad shacab oo kale khasaarahaas gaarsiiyey magaalada inteeda badneed waa laga baxay oo maalmihii hore maraashiicdii lagu soo garaacay waa laga baxay laakiin halkaa qofba maanta wax tiro lahubo dee guryaha intooda badan magaalada weli lama soo wada jiro koobin se inta laogyahay halkaa guri baa lahubaa laogyahay uu ku dhacayo halkaa dhimashada ay ka jiraan xaalka caawa waa sidee laascanood wallaahi xaalka laascanood deniya sida hore unbu iskaga kacsan yahay magaalada iyo de waa lasoo fadhiyaa sidoo hore markaa xaaladda waa iska kacsan tahay magaalada labada ciidan ay ishor fadhiyaan ma gudaha magaalada ay iska hor fadhiyaan mise daafaha magaalada ayaa lagu sugan yahay oo halkaasaa la iska hor fadhiyaa walaal ciidamada magaalada ku sigan waa ciidamadii deegaanka baa magaalada jooga ciidamada somalilan koonaha magaalada ka joogaan oo halkii madaafiici kaga soo garaacayaan dhinacan ciidamada deegaanka ah maxay sheegayaan iyaga wax khasaare ah haddii aad ka warhaysaan wax khasaaraa khasaaro maanta dagaalku xabadaha intooda badnaa maanta ciidamadu ismay gudagelin se ciidamaen dadkadeen arsaas wiiftaa oo u timi way jirtaa xagga kalena sidoo kale way jirtaa marka khasaaraha xaggana weli rasmiga lama sheegin ma muuqataa xal loo raadinayo in xabadan ay ku joogsato oo ay wadaan isimada iyo sidoo kale dadka waxgaradka ah walaal xalku xuusan u imaan karin oo isimada iyo ciidamada deegaanku aysan u keeni karin ciidamada somalilan marka lixda subaxnimo la gaado waxaan ku iri dagaalku bilowdo magaalada madaafiic bay kusoo garaacayaan dadkan deegaankuna waa dad xaqudirira oo magaaladooda iyo sharafkooda iyo dhiigoodaba difaacaya markaa sidaasaan xal ku imaan karay maalmihii lasoo dhaafay dagaalka siduu ka ahaa kan maanta dhacay maanta walaal dagaaladii hore maanta xoogaa dagaaladii hore eh, wuu ka yaraa xoogaa in ciidamada somalilan madhaashicda kusoo garaacaysa ciidamadana ay garaa iska iyaguna ay ku garaaciyeen maadaama magaaladii lagu soo garaacayo sida dagaal wuxuu kaga duwanaa maanta ciidamadii hore ee eh, toos isu geli jiray afantariga ahaa maanta wuu ka yara duwanaa maxaa la filayaa marka xaalka inuu ku dambeeyo laascanood walahi xaalada laascaanood eh, de eh, sida ismada sheegeen iyo dadka deegaanka u dhashayba eh, ilaa iyo ciidamada somalilan ay ag fadhiyaan waxaale ma jiro ciidamada deegaanku intaana sharafkooda iyo magaaladooda difaacayaan ciidamada somalilan ilaa jeer ay ka baxaan maahaane xal kale ma jiro dadkii deegaanka xaggay u barakaceen walaal dadkii deegaanka u gara magaalooyinka deriska laahaa sida buuqoodli oo kale wurir oo kale meelaha u dhawadeegaamada u dhawaabay u e, e, baxeen walaal dadku way barakaceen marka hore magaalada marka hore e, madaxshicir lagu bilaabay markaa dadka deegaankuna inta dee magaalada xal imaanayo maantada iyo shacabku halkooda deegaanadadaasi joogayaan shaafici cabdiraxmaan oo ka mid a ah dadka deegaanka oo degan magaalada laascaanood igagana warbixinaya xaaladii ugu dambeysay ee caawa magaaladaasi oo dagaalo qaraar maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen ayuu ahaa hadaba xaalka magaalada laascaanood oo maalmihii lasoo dhaafay ay dagaalo ka socdeen waxaa dhowr goor ka hadlay culamaau diinka soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan uga hadlay culimmada magaalada muqdisho ku sugan ayaa waxa ay kasoo saareen warmurtiyeed xaaladda dagaalada ka socda laascaanood ee maalmihii lasoo dhaafay ee sii qaraaraanayay dadka shacabka ah in loo turo ayay soo jeediyeen wada hadalna lagu dhammeeyo arrinkan oo aysan diinka meelna ka waafaqsanayn sheekh bashiir axmed salaad ayaa warmurtiyeedka kasoo baxay culimaaudiinka warbaahinta u akhriyay culamada soomaaliyeed iyaga oo gudanaya waajibka ka saaran diinta iyo ilaalinta danta guud ee ummadda soomaaliyeed kana danqanaya dhacdooyinka xanuunka badan ee ku habsaday shacabka ku nool magaalada saxaanood ee gobolka sool waxay soo saareen baaqan soo socda kow culammadu waxay aada iyo aad uga xun yihiin dagaalka lagu hoobtay ee ka socda magaalada saxaanood waxayna ka tacsiyanayaan dhammaan dadkii ku geeriyooday dagaalka asaga ah waxayna ugu ducaynayaan inta ku dhimatay in allah subxaana wa tacaala u naxariisto eeladoodana sawar iyo iimaan ka siiyo kow ku dhaawacmana ilaah subxaana wa tacaala ku boogadhayo labo culammadu waxay ku baaqayaan in ilaahay laga boqo subxaana wa tacaala dadkana loo turo dagaalkaasna si deg deg ah loo joojiyo saddex culammadu waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada arrinkaasi khuseeyo inay arrimaha taagan ku dhammeeyaan wadahadal iyo isqancin kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara colaad iyo dhiig dambe oo daata alla subxaana wa tacala wuxuu leeyahay fattaquu allaha wa aslixuu daata baynikum afar culammadu waxay ugu baaqayaan dhammaan dadka samaha jecel sida culummada odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta dowladaha iyo cid kasta oo wax ka geysan karta in ay kaalintooda ka qaataan sidii loo xallin lahaa mushkiladda taagan iyo khilaafka asaga ah qaala tacaala inama almu'minuuna ikhwatun fa faaslib bayna akhwaykum waataquu llaha lacalakum turxamuun alxujuraat shan culammadu waxay uga digayaan ummadda soomaaliyeed fitnada ka socota baraha bulshada ee sii horinaysa colaadda ayada ah una samaynaysa wejiyaal cusub iyo fasiraad aan jirin sida in la qabyaaladeeyo ama la diimeeyo lix ugu dambayn culammadu waxay ugu baaqayaan ummadda soomaaliyeed in ay taageero iyo gurmad deg deg ah u fidiyaan dadkii dibku ka soo gaaray dagaalka asaga ah iyo kuwa ku barakacayba sheekh bashiir axmed salaad ayuu ahaa oo ka mid ah culamaa una akhrinayay warbaahinta warmurtiyeed ka soo baxay culamaauddiinka soomaaliyeed oo ku aadanaa sidii loo xalin lahaa xaaladda kacsan ee magaalada laascaanood maalmihii dambe kasoo cusboonaatay markana haddii aynu aadno jubbada hoose saldhig ay ciidamada dowla waa xubna ka tirsan al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada afmadow ayay xubna waa ciidamada dowladda iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland ay la wareegeen iyadoona ay guulo ka sheegteen in ay markaa saldhigaasi ay kala wareegaan al-shabaabna ay sheegeen inay guul ay tahay wasiirka amniga ee maamulka jubbaland wasiir ayaa ka warbixiyey howlgalkaas iyo sidoo kale fashilintii shalay weerar ay al-shabaab ku qaadeen saldhig degmada afmadow ay ku leedahay ciidamada ama ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta kuwaasi oo loo diyaarinayay howlgal dhowaan al-shabaab ay ku qaadaan ay weerar ay la damacsanaayeen al-shabaab inay ka geystaan oo ay fashiliyeen sida uu sheegay eh, guud ahaan runtii Eh, dee nimankii khawaarijta ahaa eh, shalayta wixii ayagu ay damceen ilaahay subxaana wa tacaala uma yeelin awooddana ilaahay baa iska leh laakiin ku talagalkoodii waxay ahayd inay shacbiga soomaaliyeed xasuuqaan eh, ku talagalkoodina uma suuragelin ciidamada geesiyaasha ah oo xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jubbaland baa ka hortegay waana la fashiliyey barnaamijkooda Eh, waxa ay wadeen ilaahay subxaana watacaala ayagu dib ugu celiyey eh, kulankeenna saakana waxaan iska wareysanaynay arrimihii iyo howlgalladii iyo sidii loo sii dardargelin lahaa iyo in loo mahad celiyo eh, ciidanka iyo saraakiisha maxaanku dhaha howlahaas fuliyey qodob waa qodobkaas qodobka labaad waxa weeye asagana muhiimka ah in xalaytana lagu celiyey oo qumbi xalay habeennimo la midhay hubkii laga furtay ayagiina hal dhumay iyo hal dhaan raacay laga dhigay ayaduna waa guush labaad oo la taaban karo muxuu ahaayey insha allahu marka waxaan isleeyahay mar dhow sida uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dadaalka ay wadaan ciidamada qalabka sido ama ha noqdeen heer federaal ama ha noqdeeno heer dowlad goboleed iyo talooyinka iyo muxuu ahaayey awaamiirta had iyo jeer iyo garab istaagga uu la taagan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo taakulaynta ciidamada waxaan is leenahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen bay soomaalidu tidhaahdaaye waxa weeye soomaaliyey haddee dhinacay ka baxdaa waxa weeyo dhinaca kale waa inuu u gurmado yuusuf xuseen cismaan dhuumaal wasiirka amniga ee maamulka jubbaland oo ka warbixinaya howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ee ciidamada dowladda kula wareegeen saldhigyo al-shabaab ay ku sugnaayeen oo ku yaala gobolka jubbada hoose degmada afmadow ah ayuu ahaa gafgaf lagu godob godob dhashiyo hagaag saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi ayaa degeysanaysaan idaacadda kulmiyeer ee magaalada muqdishona wou idinkaga imaanaya qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena ayaa kusii siqaynaa markaas waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war ma haysiine macawisley waa tababarteen maruushkaa la geey war yukrayn maxaa loogu diri waayey war macawislay sida loo dagaalamo horay u yaqaaneen shiishkowduna dhulkauma dhaco heesaa laga dhigay miyaad leedihiin afkii sheega ma dhaafta wey warlangilleyma awslee nislak weelee godka jirow malanku weero war haddaad ogeed nisoo cidday doonta xirata sharci la'aan bay ahayda ah, hadda waaran maxkamadeed la'aantiis waxba ma xiri karto warwarka waad la waalateene macawisley abdheyday noqdeen windhowga miyaa laga bedelay war ugu dambaysay ee qurbajog iyo qorax joog isku fahmaayeen ay la qabsadeen iga dhegaysta markaad hadda aragta waxay ku leeyihiin baro legend resbect oh my god thanks good road imbossible hooyo iyo aabbana waxay ugu wacayaan baaba mama ok beybi amazin bos another level unity success its new feg brother sister shukran xabiibi iyo weliba lets go aryaa cabdikuusow shabaabka ay dili jireen miyay afkaas ka barteen <laughs> walageegdhoadneerasi afdoorsumeen leehaytay kilda shabaab maxay ugu dari waaye war ali waxaan ma loog yaah war isagaaba noox uga bilaabay war fahmaye aqi ay uga soo hor jeedaan war kalemaanay war ma haysaan macawisleyna ma taqaaniine wax ka yaabiye arkeenaa layidhi haye waatay abdhayd noqdeen ama shabaab ay gaankiis u bixiyeen war shabaab madaxooday gataana naga sug warka ciidankii eletaree lagu soo tababaray oo dagaalka u socdo xamar laguga baxay oo shabeellada dhexe sii maraya oo soconaya ilaa meel kastoo shabaab lagu sheego iyo macawisleydiyaa gaw isiriyaa layidhi mis waraysteen walaagio goroor laga galaayana fuudla galeena war intaad garanaysa way dhaaftay warwarlad idinma sheegi karee ciidanka eleteriya lagu soo tababaray niman baabuur raaca maahan horta baabuurtu waxaa layidhi wixii saaday u sidaan maahane iyagu dushooda ma tegayaan waana ka horraynayaanoo ayagaa lugaynaya socodkooda iyo orodkoodana kalema taqaanid soo jeedkooda iyo sii jeedkoodana kalema taqaannid qoryihii dhashiikaha la dhihi jiroo baabuurta la saari jirayna garbahay ku wataan marka war yaana idinku daaline ciidankaasi waxay dhaheenaa layidhi annagu shabaab iyo macawisley kalama naqaanno qof shacab oo qorisi jirtaana annaga agteenna dembiyuu ka yahay wixii nala soo barayna maahan shabaabna annagaa ku filan ee jidkaan marayna magaaladan tegayno ciddiyaannaan ku arkin qori wadata war hadda ciidanka waxaa la rabay dhulka ay marayaan in loo sheego in macawisley xurayday ceel buur markay gaaraanna wixii qoro wato ay arkaan inay tilaab ka qaadaan war macawisleyda colkoodii haddii ilaahay u keena ciidan ka adag ayagu maa qoryaha guryaha dhigtaan waar kalamaanay dawlad baaynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray miyaa ka dhacday warwaaqlo waxaad ka tagtay guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi aga wargooyin ma al-shabaabba heestaa qaaday oo way cararayaan miya war kalemaanay war ma haysiine dalka kongo toddoba askari oo fulaynimo lagu eedeeyey oo mar jamhadla isgalay inay carareen la sheegay dil toogashaha lagu xukumay sahadda fulay hooyadii ma gablante ma beenowday war koonga mahmahdaasu ma gaarin war anigu koonga waxaan la qabaa fulay meeshii lagu arko in lagu toogto waayahay cabdikuusab adugu may subtaa war cabdikuus hadduu geesi yahay galbeedka hiiraan weli shabaab waa joogaan aryanaha waxaa la yidhi fulow guuli kuu dhawydawar cabdulla waxaa kaloo la yidhi allayleh balaayoy markay nabaddu baahdo allayleh balaayo ayoy eh. ninkan ku birdhigiine ka baxsadayna waa fulay war waxaa kaloon maqli jiray eh. fiidkii maseexdo facay lama cayaaree eh. sidii fulay caroodaan faruuryaha qaniina aryaadhaha war ma haysiin waxaan dhegaysadhay madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh oo jaamacad roma ku taala ka warramaaya madawiinagareedaan dalla'ay warkaan hayga dhex gelina hadda ka horna jaamacad maraykanka ku taalla sagoo ka warramaayaan ogaay uga madaxweynaha ma ununkaa dhahna jaamacadaha cashara ka bixi mase inuuna maamulaan u dooranay war hadda ma waxaadna leedihiin madaxweynuhu macallinnimadiisii u laabtay war soomaalidaa degdeg alla ku ebteleeye madaxweynuhu maraykanka iyo talyaaniga iyo midowga yurub iyo caalamka oo dhan waayahan wuxuu siinaya cashare ku saabsan sidii loola dagaalami lahaa argagixisada adduunyaduna cashare badanay ka barteen kuwuu ku qanciyana garabuu uga rabaa sababtoo ah balaaye haddaan laysu kaashan lagama guulaystaa la yidhi argagixisada soomaaliya saldhiga ka dhigatana inay caalami tahay u bara adduunka marka hadduusan madaxweynuhu casharadaa bixin lahayn oo macnayn lahayn nimanka lagama adkaadeen axmedow ma waxaad na hadalkii madaxweynuhu wuxuu ahaa almacnulxarbu aljihaad alkhawaariij war shirkii culummada soomaaliyeed ayuu madaxweynuhu ka sheegay inay waajibkooda qaataan warqudi ilmakaasib walmanaasib laakiin khallu lilwaddan hadda ka hor la yidhi madaxweynuhu wuxuu taagan yahay alwaddan waddanana war bilaashaad carabiga u daldalaysaane hadda ka hor madaxweynuhu waa kii yidhi abuucubayda iyo abuunahaab iyo abuulahab midna naba loo soo galo dalkaanna waxaa leh jaamac iyo qowdhan iyo calasow war haddaan kuu carabiyey madaxweynuhu wuxuu yidhi asoomaal lisoomaaliyiin war hadda shabaabkii xagguu warkiisu aryaanaha shabaabkii samigay cabdullow xog ka helay wuxuu yidhi markii la kala hatiya hal walba meelkaa soo hadla markii la kala hatiya hal walba meelkaa soo hadla oo cabdillow nimanku waaba kula soo hadlaan miyaa war waa isdhiibaynaa dawladda nagala hadal miya cabdilla ku soo dhaheen war shabaab hadday cid u cabanayaan dad kale raadin lahaayeen waa huba inaan cabdullo wanaag dhex alin war waxaa kaloo la yidhi sidii loo hantuulshiya shabaab sow u kala haaday harharuu biyo ahaa looga helaya war ceelashii ay gubayeen oo qarxinayeen cuqubadoodii miyaa ka soo baxdoo qoryihiiyaa laga siisanaya galaasgalaas biya war qofkii ugu dambeeyey shabaab kaxankeena wuxuu sheegay inayna sawla baxeen afyaxaas oo xitaa beerihii ka shakisan yihiin xay beeraha uga shakinayaan ayagaa lagu dhex jiraahmay iska qabtaan war kalemaanay war ma haysaane maalintii toddobaad buu dagaalku laascaanood ka socdaa war caana iyo colaadmeel ma wada galaane aaway eh. axbad joojintii warwarka ha iga dhex eh. qoloba qolay ku eedaynaysaa inay dagaalka bilowday somalilan waxay tidhaahdaa asfariisimada ciidamada la soo weeraray odayaasha dhaqanka laascaanoodna waxay dhahaan magaalada duqayn baa lagula soo kallahay xaqiiqaduse waxay tahay eh. in dagaalku socdo shacabkana aan loo tudhin warnimayow xabad joojin lagu dhawaaqay iyo dagaal sidiisii u socda aan arkayna laakiin waxaad ogaataan xabad joojini ma suurto gasho ilaa wixii keenay la joojiyo war soomaalida waxaan kula talin lahaa gaar ahaan qaybaha somalilan ku dirinaya nin walbaa calankuu raba ha qaato wuxuu rabana ha aaminsanaadee ha laysnabadgeliyo nin walba deegaankiisa ha lagu ixtiraamo war kalemaane waxaan dhihi lahaa mataanaha wadadhashiya kuwan kala maarminow intaad isku maqan tihiin oo aad kala maantihiin tihiin weliba kala maqan tihiin waxaad matashaan sidii saddexdii midabada lahayd dibidii maansadu ku timid intuu aar muhalligii midnimadoodii furfuray oo midba maalin qalin cunay intaan magaciinnu bi'in dalkiinnana magan ka noqon midnimo doonoo kaca maankiiyo garashada wax tara caqliga maaloo dad yahu taliya meeldhiga go'aan aryaxaadisu daalihe ma waan hore loo dhihin talaan taabiyo xeel leehayn turuqyaaxo ku toosime talaan tab iyo xeel leehayn turuqyaaxo ku toosime yaaxaa naloo siri jira marka oon noolaa lahay nin la xoog laha xaaji u toostaa wargoonayna xoog wax waa lagu maquunin karaa laakiin waxba laguma maamulo caqligii wanaagsani eh. itaalinu karoon yahay baleego eh. baleego eh. u fiirsada aaway hee marka caqliga wanaagsan ood noo sheegayso kollayba caqli wanaagsani xabad xal kama raadiyo aryaa cadow shisheeye hadduu kugu soo duulo xabadda waa xal laakiin shacabkaaga inaad ku ridaan xal ahayn warado wada hadal heli kara xabaddu ma baahnid war muuse hadda ka hor wuxuu yidhi anigoo wax dili kara duco qaadan maya degtu qoriga hay war calaa kulli xaal walla weyney dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war dad waa tashadaa waxna waa isku dartaaye laasacaarood maxaa loo daba socdaa war ma warmaaysaan afhayeenkii madaxweyne farmaajo shantii sanoo la soo dhaafay cabdinuur maxamed axmed ahayna weliba gacanta midig gacanta wuxuu isku soo taagay kursigii fahad ka cararay war ma ka cararay mise waa loo diiday wuxuu ahayba hadda sooma doonane cabdinuur baa hadda yidhi anaa mudan war abwaanguuraan waxaa ka maqli jiray mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudano midiyaha anaa tumay warxantu waxay lehaysa kursigii faatfaarax cabduqaadir a u socdee ma ka xishooday warwarka naga dhex gelinine cabdinuur xaflad weyn buu qabsaday wuxuuna yidhi tolow weligay waxba idinma weyddiisan maanta ka hor shaqa culusna waa aan soo qabtay qabiilna iguma garab siin maantan garabkiina u baahanahay buu yidhi war haddii faad ka cararay faaraxna u daayo yaa kuhays naxariista cabdinuur wargooyin brofesor maxamed xaaji ah. sooma taagna kursiga war kursiga beelaa leh maxamed xaaji iyo cabdinuurina waa ku tartamayaan ninkii loo codayaana qaadanaya codka laftiisa yaa bixinaya meesha ajoyla ma joogaa ajoylo ooyow oriyow eed shaydhiibadi fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cali farsamada sheekeeya ka qaabeynaya caawa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa midigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa midnimo ma maarantaa maamul dowladnimo ma maarantaa nabad baa macaane ane ma ka maaranta isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey midigta isqabsada qabsada kala maarmi maysaan oo maaliyey didikaysqabsada matiyey daryeel ma ka maarantaa muranow garsoor